بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المبتدأ والخبر casharka aynu maanta qaadan doonnaa biidni illaahi tacaala waa mubtadaha iyo khabarka weeyi mubtadaha iyo khabarka waa marfuucaadkii toddobada ahaa ka saddexaad iyo ka afraad ayay noqonayaan mubtadaha iyo khabarka wuxuu ahaa in mubtadahana baab gaara lagu sheego khabarkana baab gaara lagu sheego ayay ahayd laakiin sida la og yahay mubtadaha iyo khabarku ma kala maarmaan baab qura ayaa lagu wada sharxayaa oo mubtadahana baab khabarkana baab laga dhigi maayo isku baab ayay noqonayaan mubtadaha iyo khabarku haddaba mubtadu waa shayga laga warramayo ama laga sheekaynayo khabarkuna waa sheekada la sheegayo ee shaygaa lagu tilmaamayo haddaan idhaahda hargeysi way weyn tahay haddaan idhaa cidda aan ka sheekaynayaa waa hargeyse hargeyse ayaa mubtadaa ah markaa ereygan weynidiihina khabar buu noqonayaa haddaan idhaa maalan dooxu hadaan idhaahdo wuu socdaa waxaan ka warramayaa waa dooxa dooxaasaa kolkaa mubtade noqonaya socodkama aan sheegayna khabar ayuu noqonaya af soomaaliga hadaan idhaahdo cadceeddu way caddahay haddaan idhaa cadceeddu way caddahay mubtadu waa ka laga warramayo ama laga sheekaynayo yaa mubtadaa markaa cadceedda ayaana ka sheekaynaya yo mubtadaa cadaankuna khabarkii ayuu noqonaya haddaba culima mubtadihiiyo khabarka midka istibaaxkaan buu u baahnaan khabarka markaynu doonayno khabarku axkaam ayuu qaataa sida la og yahay mubtadhunkhabarkuna axkaam mubtaduhuna axkaam khabarka waxaan ku soo ururinaynaa toddoba xukun axkaamta khabarku inooga baahan yahay waa toddoba xukun axkaamta uu mubtaduhu inooga baahan yahayna waa shan xukun mubtadahana shan xukun baa lagama maarmaana inaynu ogaano khabarkana shan xukun baa lagama maarmaana inaynu ogaano waa mubtadaha iyo khabarka axkaamta aynu u baahannahay inaan ogaano ama aan doonayno inaynu qaadanno axkaamu lmubtada walkhabar waa kuwaas ayay noqonayaan markaa haddaba axkaamu lmubtada walkhabar marka aan doonayno inaynu wax ka ogaano mubtaduhu xukunka koobaad waa marfuuc iska ilaali mubtadu waa marfuuc maxaa inaga hadhay erey mansuuba sinaba waa mubtade u odhan mayno sidoo kale erey majruurana waa mubtade isagana odhan mayno kolka mubtade waxaa mubtade aynu ku tilmaamaynaa waa inuu yahay maxay nambarka koobaad waa inuu marfuuc yahay mubtaduhu waa xukunka koobaad ama shardiga koobaad marfuuc mansuubna ma noqon karo majruurna ma noqon karo qodobka labaad ee mubtaduhu uu leeyahay mubtaduhu waa inuu muqadam yahay asalka marka la doonayo waa inuu mubtaduhu horreeyo khabarkuna uu dambeeyo mubtadaha horraynaya asal ahaan waa qodobka labaad ama xukunka labaad ee mubtaduhu uu qaadanayo waa inuu mubtaduhu horreeyaa qodobka saddexaad waxaa la yidhaahdaa kollay mubtadahaynu laba u qaybini mubtade khabar u baahan iyo mubtade marfuuc u baahan mubtadaha labadaasaynu ka dhigi mubtade khabar u baahan iyo mubtade marfuuc u baahan waxaa jira mubtade khabar qaata iyo midaan khabar qaadane faacil ama naa'ibu faacil qaata halkii khabarka markaan mubtade sheego midi khabar buu u baahnaanaya midina khabarba qaadan maaye faacil buu qaadan ama naa'ibu faacil buu qaadan haddaba labadaa xukuneen hadda sheegay mubtadaha khabarka qaata iska leh mubtadaha khabarka qaata labadaa xukun way u yaaliin mubtadaha faacilka qaata ama marfuuca qaatana sidoo kale way u yaaliin waa caam labadaa xukun mubtaduhu inuu marfuuc yahay iyo mubtaduhu inuu muqadam yahay xagga hore in la mariyo labadaa xukun mubtadaha khabarka qaata iyo kaan ka khabarka qaadanba way u yaalliin shardiga xukunka saddexaad mubtaduhu waa inuu mufrad yahay mubtaduhu waa inuu mufrad yahay xukunkaa keliya waxa iska leh mubtadaha marfuuca qaateen khabarka qaadan mubtadaha aan khabarka qaadan waa inuu mubtaduhu mufrad yahay musannana ma noqon karo sidoo kale jamacna ma noqon karo waa qodobka labaad ama xukunka labaad aynu u baahannahay ayuu noqonaya waxaa laynooga baahan yahay qodobka saddexaad mubtaduhu waa inuu mutaabiq lilkhabar yahay mubtaduhu waa inuu khabarka waafaqaa intaan idhaahdo muxamedun qaaimaani ma odhan karayo muxamedun qaaimaani maxaa diidey muxameduna waa mufrad qaa'imaanina waa musanne waxa shardiya mubtadihiya khabarku inay mudaabaqo leeyihiin ama mufrad isla yihiin muxamedun qaa'imun ama musanne isla yihiin almuxamadaani qaa'imaani ama jamac isla yihiin almuxameduuna qaa'imuuna ama sidaan ognahay dee ay isla yihiin lab ay isla yihiin ama ay dhadig isla yihiin xukunka afraad waa kwnu lmubtada'i mudaabiqan lilkhabr mubtaduhu inuu khabarka waafaqo uu mufradnimada ku waafaqo ama musananimada ku waafaqo ama jamacnimada ku waafaqo qodobka shanaad waa jawaazu xadfihi mubtadaha waa la xadfi karaa masaa'il waajib loo xadfaana way jiraan masaa'il jaa'is loo xadfaana wuu jiraa waa axkaami noo iman doonta insha allah shantaa xukun ayuu horta mubtadahu u baahan yahay aan kugu soo celiyo xukunka koobaad waa inuu marfuuc yahay baynu nidhi mansuub iyo majruur ma noqonayo xukunka labaadna waa inuu muqadam yaho xagga hore la mariya baynu nidhi xukunka saddexaadna waa inuu mufrad yahay haduu yahay mubtaduhu ka aan khabarka qaadan xukunka afraad waa inuu mutaabiq lilkhabar yahay xukunka shanaadna jawaazu xadfihi waa in la xadfi karayo shantaa xukun ayuu mubtaduhu horta u baahan yahay khabarku culima wuxuu u baahdaa sidoo kale isnaax kaan buu khabarku u baahdaa toddoba'a toddoba xukun buu khabarkuna u baahnaanaya khabarku todoba xukun oo lagama maarmaana ayuu isna yeelan xukunkiisa koobaad waa inuu marfuuc yahay khabarku waxa iga hadhay mansuub iyo majruur ayaa iga hadhay oo khabar noqon maayaan xukunka labaad khabarku waa inuu muta'ahiran can ilmubtada yahay asalka marka la doonayo waa inuu khabarku ka dambeeyo mubtadaha waa inuu ka dambeeyo xukunka saddexaad taqadumuhu cala almubtada'i baa la yidhaahdaa jawaazan wa wujuban waa inuu khabarku ka hormari karo mubtadaha uu waajibnimona uga hormari karo masaa'ilka qaar jaa'isnimona uuga hormari karo waa mas'alada saddexaad weeye mas'alada afraad waa xadfu lkhabari wujuban fii bacdi almasaa'il khabarka in la xadfi karo meelaha qaar afar mas'alo ayaan kitaabkeenna kale ku soo dhigannay oo khabarka waajib loo xadfo mas'alada shanaad wujuubu ta'ahurihi waa inuu khabarku xagga dambe maro oo mubtadaha uu ka dambeeyo shan mas'alo ayaan kitaabkeenna kale ku soo dhigannay wujubu ta'ahurihi mas'alada lixaad jawaasu kownihi mutacadidan khabarku wuu badan karaa intaan hal mubtade sheego ayaan halkaa mubtade saddex khabar u samayna saddex khabar ayaan u samaynay waxaan odhan cali ninka la yidhaah gabayaa shaacira oo faqiih ah eeg hadda shaacir faqiih ah wey shaacirkuna sidiisuu khabar u yahay faqiihuna sidiisa ayuu khabar u yahay kolka khabarku wuu tacadudaa oo waxaa laga yaabaa hal mubtade in la sheego ayaa dhowr khabar loo samaynaya dhowr khabar ayaa loo samaynaya wa ahbaruu binaini ow biakara can waaxidin ka hum saraatun shucaraa maxamed ibnu maaligelfiyadiisa waa kale wa ahbaruu eeg waxay khabar uga dhigeen buu ku leeyahay hal ama wax ka badan ay can waaxidin ka hum saraatun shucaraa saraatun iyo suraatun baa labaduba ay jiraan waxaan doonaynaa haddaba culimo lixdaa xukun kii lixaad baan marayaa uu khabarku lahaa ka toddobaadee ugu dambeeya khabarku laamulibtide ma qaato laakiin mubtaduhu wuu qaataa laam yar ma qaato waxaan odhan karaa la muxamadun qaa'imun waa la ogol yahay la muxamadun qaa'imun laamkaa mubtadaha ku jira khabarka looma ogola oo ma odhan karo muxamadun laqaa'imun lama ogola laamkaa laqaa'imun ku jira ayaa la diidaya khabarkuna toddoba xukun buu yeelanaya haddaba axkaamtaasoo baahisan ayaynu halkan ku arki doonnaaye balile eega baabulmubtada'i waa mubtadaha iyo walkhabari khabarka baabkii lagaga warbixinayay mubtadaha iyo khabarka culima baabkan waxaynu ku baranaynaa waa inaan nuqadka ogaano halka aan toogan doono waa inaan ogaano mubtadaha iyo khabarka labadaa tacriifkooga ayaan horta kow qodobkeenna koobaad waa mubtadaha inaan tacriifinno khabarkana inaan tacriifinno waa qodobkeenna koobaad maxaa mubtada la yidhaahdaa maxaase khabar la yidhaahdaa labadaa inaynu toogano ama se aan tacriifinno ayaa laynooga baahan yahay waa nuqdada koobaad ama qodobka koobaad weeyi qodobkeenna labaad ee aan u baahannahay waa inaan labadaa markaan tacriifinno tusaale ay leeyihiinna aynu bixinno tusaale ay leeyihiin waa inaan bixinno waa tallaabadeenna labaad tallaabada saddexaad waa inaynu qaybqaybinno oo mubtadahana qaybihiisa aan sheegno khabarkana qaybihiisa aynu sheegno tallaabada afraad waa inaan axkaamtooda haddaan akhriyayey aan isyaro dul taagno afartaa qodob ayuu horta mubtadiya khabarku inooga baahnaanayaa qodobka axkaamta ah een horraysiiyey kitaabka inooguma qorna sidaa darteed maadaamayna kitaabka ku qornayn xagga hore ayaan iyaga iska marinay oo waan horraysiinay tallaabada koowaad mubtadihiya khabarka waa inaan tacriifinno maxaa mubtade loo yaqaan maxaa si khabar loo yaqaan tallaabada labaad waa inaan tusaalayno tallaabada saddexaad mid kasta waa inaan qaybqaybinno oo qaybihiisa aan ogaano tallaabada afraadna waa inaan axkaamta ay leeyihiin mubtadiya khabar aynu isdul oo iyaga maahae kuwo kale kuwa kitaabku keenay maahae kuwo kale waa inaan samayn karno mubtadihii buu ka maxaa mubtade la yidhaha waa maxay talow waxaa la odhan jiray qofka ardayga ee wax baranaya culimmadu markay ka hadlayaan saddex bay ka dhigi jireen mid waa mubtade baa la odhan jiray waa mubtadi waa qof bilow ah midna waxaa la odhan jiray may waa mutawasit baa la odhan jiro waa marxalada mutawasitka marxaladan dugsiga dhexe hadda aanu naqaano qofna waxaa la odhan jiray waa muntahiyo wuu gebagebeeyeyoo waa heer jaamacadeed ayuu u gudbay mubtaduu kolkaa bilowbuu iska ahaan jiray sidaa markaanu eegno mubtaduu qofka bilowgaabaa la odhan jiray talow xeer ma jira ilan waan jecelahay inaan ismiisaane mubtadaha xeer lagu miisaamaa ma jiraa ardayga dugsi sare ama dugsi dhexe dhiganayana xeer lagu miisaamaa ma jiraan ardayga la waa muntahi wax lagu miisaamaa ma jira haa wuu jiraa culimmadu miisaan bay u sameeyeen miisaanka loo sameeyey afar sannadood aqoonta ku soo jir ma waa wax khaldan weeyaan waxaa laga yaabaa saddex bilood ardayga saddex bilood si fiican wax u dhigtaa inuu ka faa'iido bato ama uu ka aqoon wacnaado toddoba sano ardayga si xun wax u dhigta waa la hubaataa miisaanka mubtadiga waxaa la yidhaahdaa mubtadi waxaa la yidhaahdaa lagu miisaamaa ardayga bilowga ah su-aasha la weydiiyo kaan ka jawaabi karin waxay dooniba ha ahaato su'aalaha kitaabkiisan dee wax kastana mubtadi ku noqon mayside haddii naxwaha lagu dhigayo marbaad mubtadi ku noqon haddii sarfiga lagu dhigayona adoo naxwaha dhameeyey ayaa laga yaabaa sarfigii inaad mubtadi ku noqoto adoo sarfigii dhammeeyeyna balaaqa maalintaad gaadha inaad mubtadi ku noqotaa laga yaabaa haddaba kolba maadada lagugu qiimaynayo haddaad mubtadi ku tahay waxaa la ogaanayaa su'aasha aasha lagaa weydiiyo ayaadan waxba ka garanayn maxaa mubtade la yidha haddaanku idhaa ood mubtadi tahay ma garanaysid ismi maxaa la yidhaa haddaanku idhaa ma garanaysid xaraf maxaa la yidhaa haddaanku idhaa ma garanaysid haddaad arday oo mubtadi naxwaha ku tahay weeyi mutawasika ardayga mutawasika loodhan waa arday dhexdhexaada lo odhanayo haddaad tidhaa ficil maxaa la yidhaha wuu kuu sheegayaa ismi maxaa la yidhaha wuu kuu sheegayaa mubtade maxaa la yidhaha wuu kuu sheegayaa laakiin sababe haddaad tidhahdi kuma sheegi karo ardaygaa maxaa ka maqan lima haddii la yidhaahdo mubtadu waa marfuuc oo muxuu marfuu u noqday maa mansuub laga dhiga hadii la yidhahdo halkaa ma dhaafin karo halkaasay ka gelaysaa sababtaa ka maqan ardayga mutawasitka ah ardayga loodhanayo waa muntahina waa ardayga intuu su'aasha la weydiiye keeno sababta la weydiiyana jawaabteeda raaciya ardaygaasaa la yidhahdaa waa muntahi la yidhahdaa markuu yidhaahdo wararta maxaa faacilku waa ah? maxay ma ismibaa haa waa ismi oo haye maxaa muxuu ficilu noqon waayey maa ficil laga dhigo ficil faacila maa laga dhigo taasuuna ka jawaabi karaynin markaa ardaygaasi mubtaduhu luqadda waa waxaa iska bilowgo ismi mafcuul oo ibtida'a ka yimid weeye isilaaxa nuxaadana waa kan hadda halkan aan kaga warbixinayno almubtada'u mubtaduhu huwa lismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo alcaariyi ee ka qaawan can ilcawaamili cawaamisha allafdiyati ee lafdiga ah bal hadda u fiirso mubtadaha inta shardiyaynu u xidhnay almubtada'u mubtaduhu huwa lismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo alcaari ee ka qaawan can ilcawaamili cawaamisha allafdiyati lafdiga loo nisbaynayo shardiga koobaad mubtaduhu waa ismi buu ina yidhi almubtadau huwa lismu mubtaduhu waa ismi shardiga koobaad maxaa iga hadhay halkaa markaan mubtadii ismi idhaa maxaa iga baxay oon mubtade noqonaynin ficil iyo xaraf weligood mubtade ma noqdaan xarafku mubtade noqon maayo ficilkuna mubtade noqon maayo waayo maxay u noqon waayeen waxay u noqon waayeen carab baan ku hadal iyagoo mubtadaa ah labadaasi suurtagalnaba maaho caqliyan bayna xataa suurtagal u ahayn caqliyan waxayna suurtagal u ahayn mubtade waa laga sheekeeye laga sheekeeyuhu maadaama wax laga sheekaynayaba uu yahay qasab waa ismi uun wax kale ma noqon karo laga sheekeeyuhu waa ismi uun waxaa laga yaabaa inuu arday yidhaahdo oo dilku ficil buu ahaay haddaan dil ka sheekeeyo ka waran oon idhaahdo dil fool xun ayaa ka dhacay halka dil sawniga ka sheekaynaya dilkiina uu ficil yahay war maya ha khaldamin dilku maaha ficil waa ismi dilku eeg wuu dilay ba ficila waa inaan kala garanaa wuu dilay waa ficil laakiin dilid waa masderoo masderku way noo iman doonaa waa cashir soo socda waa ismi eeg dilku waa ismi mahadnaqu waa ismi laakiin xamidabaa eg dilka marka la doonayo qatlibaa af carabiga lagu yidha atli qatli waa ismi dee sawka al qaadanaya alqatlu aad odhanaysid laakiin maxaa ficila qatalabaa ficila kolkaa dil haddaad ka sheekaynaysid dee dilku waa ismi sidiisaba garaacid haddaad ka sheekaynaysid garaaciddu waa ismi dee ilan waa darabe masderkeegiiye mubtaduu shardiga koobaad culima waa ismi waxa iga hadhay halkaa ficil iyo xaraf baa iga hadhay oo sinaba suurtagalu maaha inay mubtade noqdaan waa almarfuucu waa la rafciyaa haddaba intaanan almarfuucu gaadhin waxaad ogaataa shardigu waxna wuu saaraa waxna wuu soo geliyaa alismu baan idhi muxuu saaray ereygaa alismu muxuu inaga saaray ficil iyo xaraf buu saaray haddaba muxuu soo gelinayaa jamiica alasmaa ismiga daahirka ah iyo ismiga damiirka ah iyo ismiga mubhamka ah saddexdaa ismiba mubtade way noqonayaan saddexdaa ismi ismi sariixaa laysku yidhaahdaaye mu'awalkana igu gee saddexdaa ismi iyo mu'awalka afartaasba mubtade way noqdaanoo alismudaasay soo gelayaan alismu ayay soo gelayaan almarfuucu waa la rafciyaa haddana almarfuucu waa la rafciya waxaan doonaynaa ismigaasi waa ismi marfuuca oo la rafcinayo maxaa iga hadhay markaan almarfuucu idhaa mubtadaha waa marfuuco waa la rafciyey maxaa iga hadhay waxa iga hadhay mansuub iyo majruur ayaa iga hadhay oo sinaba suurtagal uma aha inay mubtade noqdaan haddaan arko shay mansuub ah mubtade noqon maayo haddaan arko shay majruur ah isna mubtade noqon maayo mansuub iyo majruur toona mubtade maahae horta ogow almarfuuc waa shardi markaa mansuub iyo majruur baa iga baxay maxaa soo gelaya almarfuuc markaan idhaa saddex marfuuc ayaa halkaa soo gelaya marfuuca lafdiga ah waa marfuuca ay xarakadiisu muuqateed arki karaysid iyo marfuuca taqdiiriga ah waa ka xarakadiisu ay qadarantahay sida magaca alifka ku dhammaada muusa saaimun haddaan idhaa muusa saaimun muuse wuu sooman yahay muusa hadda waa marfuuc laakiin waa taqdiiri laakiin muxamedun saaimun haddaan idhaa muxamed waa marfuuc waana lafdi iyo marfuuca maxalliga ah sida damiirka oo kale hadaan ku hadlo ana qaa'imun hadaan idhaa ana qaa'imun anadaasi waa mubtade oo sawkii mubtaduhu marfuuca ahaa war damiirka iyo ismiga mubhamkiihi waa mebniyo fii maxalli rafcin baa loo yaqaanaa maxalkay ka rafcisan yihiin haddaba marfuuca maxalliga ah iyo marfuuca taqdiiriga ah iyo marfuuca lafdiga ah saddexda marfuucba waxay isla soo hoosgelayaan almarfuuc almarfuuc bay isla soo hoosgelayaan alcaari wuxuu ka qaawan yahay alcaari wuxuu ka qaawan yahay can ilcawaamili cawaamil ayuu ka qaawan yahay allafdiyati lafdi ah oo lagu hadlayo haddaba alcaari can ilcawaamil allafdiya markaan idhaha shardigaa saddexaad wuxuu inaga saaray faacilkii iyo naaibu faacilkii iyo ayuu inaga saaray waayo faacilka iyo naaibu faacilkuba ismi bay ahaayeen labaduba marfuuc bay ahaayeen laakiin halka uu mubtaduhu ka noqonayo alcaari can alcawaamil allafdiya caamil lafdiya oo ka horeeya oo ku camal falaya oo rafcinaya ayaan mubtadaha jirin halka faacilka iyo naaibu faacilka ficiluu ka horeynayey muxamed haddaan faacil ka dhiga jaaa muxamedun baan odhanayo jaaoo faacilaa ka horraynaysay haddaan muxamed naa'ibu faacil ka dhigana duriba muxamedun baan odhanayo duribo oo ficil majhuula ayaa ka horraynayey laakiin mubtadaha waxba kama horraynayo muxamedun qaa'imun unbaan odhanao muxamedka wax ka horreeyaaba ma jiraan muxamedun qaa'imun haddaba alcaari mubtaduhu wuxuu ka qaawan yahay anilcawaamili cawaamil ayuu ka qaawan yahay kuwa ku camal fala oo lafdiya can ilcawaamili cawaamil ayuu ka qaawan yahay cawaamishaasoo allafdiyati lafdiya cawaamil lafdiya oo lafdiga kaga camal falaysa maxaa soo gelaya haddaba halkan ilain alcaari can alcawaamil lafdiya waxay saaraysaa baynu nii faacilkii iyo naa'ibu faacilkii iyo maxaana soo gelaya waxa soo gelaya mubtadaha oo marka la yidhaha can alcawaamil alcaari can alcawaamil caamiloo dhan mubtaduhu kama qaawane e caamil lafdiya unbuu ka qaawan yahay kolkaa mubtadaha caamil macnawiya ayaa rafcinaya mubtadaha maxaa ku camal falaya ilan mubtadu waa marfuuc wax rafciye ayuu u baahan yahay caamil aan la arki karayn oon isha la saari karaynin oo macnawiya oon lafdi ahayn ayaa ku camal falaya waxaa kaloo la ogaaday mubtadaha lafdiisa mararka qaar in cawaamil zaa'id ihi ay galaan caamilka zaa'idkiina wuu ka hormari karaa ilaahun maca allah ama aayad maa lakum min ilaahin hayru llah maa lakum min ilaahin hayru llah min ilaahintaasi waa mubtade mintan hamoodin inay tahay xaraf jaaroo asal ah mintaasi waa zaaido ma lakum min ilaahin min ilaahin ilaahin waa mubtade marfuu xaraf jaaroo saa'ida iskaga jira markaa maa lakum lakum taasaa khabarkiioo xagga hore maray ah min ilaahinna waa mubtadihiioo ta'akhuray mintanina waa iska zaa'id weeyaan markaa silaa loo yaqaanaa halkaa waxaynu kaga baxnay tilmaanta uu mubtaduhu leeyahay almubtada'u mubtaduhu huwa lismu waa ismi koo waa inuu ismi noqdo almarfuucu waana la rafciyaa shardiga labaad waa inuu marfuuc yahay alcaari wuxuu ka qaawan yahay can alcawaamili kuwa ku camalfala allafdiyati oo lafdioo lafdigiisa ku camalfala saddexdaa shardi ayuu mubtaduhu culima leeyahay uu inooga baahan yahay haddaba tusaalihii baynu u baahannahay artalow mubtada maxaan ku tusaalaynaa waxaan ku tusaalaynaynaa ereygan almubtadau ah ereygan almubtadau ah u fiirsada almubtadau yaan ka warramaya horta ilain mubtaduu waa ka laga warramaya aynu iska ogeyn ereygan almubtadau yaan ka warramaya mubtadahanaan ka warramaya miyuuna ismi ahayn almubtadau waa ismi maxaynuu deliishanaa inuu ismi yahay albaa ku jirta miyuuna marfuu ahayn almubtadau waa marfuu sawkan iska godanba miyuuna ahayn alcaari can alcawaamil lafdiya almubtadau maxaa ka horeeya wax ka horeeyaaba ma jiraan haddaba waxaad ogaataa almubtada'udan caamil macnawiya oo a tajaruduhu dee dhartiranka uu ka dhartiran yahay maxay ama ibtidaha lagu bilaabay hadalka ayaa rafcinaya ayaynu odhanaynaa bal aan magacaygan mubtade ka dhigo waxaan odhanayaa maxaan idhaa talow magacayga markaan mubtade haddaan saxiix haddaan khaldo bal aad ii dhegaysta haye waxaan idhi daraba muxammadun daraba muxamadun mubtada maya maaha mubtade eeg waa inaad ogaataa daraba muxamadun haddaan idhaa hadda mubtade maa mubtade keen baan islahaa laakiin tusaalahanaan keenay inaad isaxdaan rabaa daraba muxamadun hadda muxamedkaasi ismi wuu yahay marfuucna wuu yahay laakiin muxuuna ahayn alcaari can alcawaamil buuna ahayn oo darabaa ka horaysa war darabaa ka horraysa maaha mubtade duriba muxamedun ma idhaahdaa maytaana duribaa ka horaysa maxaan idhaahdaa dee isaga ka bilow haye muxamedun jaalisun egeeg muxamedun jaalisun war hadda muxamedun ma noqday mubtade mubtaduu noqday muxamed wuu fadhiyaaba inu muxamedun hadda waa mubtade saddexdii shardiba wuu leeyahy waana ismi waana marfuuc waana caarin can alcawaamil allafdiya weeye saddexdii shardiba muxamed wuu wataa markaa waay bal haddaba arday kasta u magacaaga mubtade ka dhig yarahubi magacaaga inaad mubtado ka dhigto arday kastawba isyar qiimee ilayn shaqaynu u joognaa meesha culime anu magacaygii waan ka dhigay muxamedun qaa'imun baan ka dhigay haye sheekh jaamac baa xaggan igaga xiga sheekh jaamac haye jaamacun haye waay jaamicun mudajicun waananu waan shaqilaystay buu yidhi waayahay jaamicun mudajicun waa sax wuu keenay nacam kee sheekh maxaa tidhi waa cilmun jaalisun cilmi yaroo fadhiya ya mise magacaaga cilmiya ha waa fariid maasha allah magaciisaa cilmiya waa cilmi uu fadhiyaa buu muuna fadhiyin waa sax weeyi arday kastaa magaciisii ma ka dhigay mubtade waaye bal haddaba magacaaga arday kastoo waa musanne ka dhig anu kaygaan ka bilaabo isagoo musanne haddana waa inaan mubtade ka dhigno ilan magacaagu lagu dhaafi maaye muxamed markaan musanne ka dhigay waa almuxamadaani aan haddaba mubtade ka dhigo almuxamadaani qaa'imaani eeg almuxamadaani sow laba kamaan dhigin oo laba maxamed ma aha qaa'imaanina waa inaan kolkaa laba ka dhigaa almuxamadaani qaa'imaani labadii maxamed way taagtaagan yihiin war arday kastooba bal haye magacaaga ka dhig markaa mubtade oo musanna ah haye bal maxaa tidhi haye sheekh yuusuf ba halkaa fadhiya alyusufaani qaa'imaani maa sha allah sheekhaa koofiyadda xidha nacam sheekh soo gaadhsii magacaaga ha alfarxaanaani qaa'imaani waa sax wey waxaan u malaynaya warku inuu dhan yahay haddana magacayga jamac mudakarusaalim baan ka dhigayaa intaan jamac mudakarusaalim ka dhigo ayaan haddana mubtade ka dhigani muxamed markaa maxaan idhaha almuxamaduuna wey jamaca mudakarusaalim waa jamac fara badan almuxamaduuna balan mubtade ka dhigo almuxamaduuna qaa'imuuna baan idhi almuxamaduuna qaa'imuuna hadda almuxamaduuna waana ismi waana marfuuc waana alcaari can alcawaamil lafdiya arday kastaba magacaaga jamac mudakarusaalim ka dhig isagoo mubtadaana ii keen nacam ardaygana iigu sokeeya haye maxaa tidhi alkhadaruuna jaalisuuna waa yahay alkhadiruuna jaalisuuna wa jazaaka allahu khayran waa si wanaagsan haye sheekh bal magacaaga ka dhig alkhaaliduuna qaari'uuna waayo alkhaaliduuna sow maaha alkhaalidiina laynagama ogolaanayo markaa waa inaan jamac mudakarusaalim wixii lagu rafcin jiray aan eeganaa oo wow ahaa ah. marka musanahana musanaha wixii lagu rafcin jiray waa inaan eeganaa oo maxay ahaa oo dee alif aha bal haddana muxamedan jamcu tagsiir ka dhigo magacaygan muxameda oo jamcu tagsiira ayaan haddana mubtade doonaya inaan u bedelo muxamed jamcu tagsiirkiisa maxaamiid baa la yidhaha ama maxaamida baa eeg almaxaamidu jaalisuuna baan idhi almaxaamidu jaalisuuna almaxaamidu oo bilaaye ah iyo almaxaamidu oo yasita labadaba way jiraanoo labadaba jamcu tagsiirkiisa waynu ka dhigaynaa war bal arday kastaba magacaaga jamcu tagsiir isku da inaad ka dhigto malaha kaasi ku yar adkaanaya ya miyuu adkaanaya axmed miyuunaynagu jirin weyn axmed awe axmed nacam sheekh axmed haye magacaaganoo jamcu tagsiiraan rabnaa sheekh oo haddana mubtadaah magacaagan oo intuu jamcu tagsiir yahay haddana mubtadaa ah, nacam eeg waa shaqaynu u nimid culima taa ogaada haye sheekh yuusuf maasha allah eeg yadaa un ka daa isagu yada ma qaato hadduu magacu afar xaraf yahay markiisa hore ma afar xaraf markuu yahay marka jamcu tagsiirka yada waa laga ilaaliyaa alaxaamidu axmed waa abar oo kale abar abar maxaa lagu jamciya jamcu tagsiirkiisa akaabira mujrimiiha sow maaha axmed maxaad odhan markaa axaamida baad odhan sow maaha alaxaamidu jaalisuuna maqaa'imuun alaxaamidu jaalisuun baan odhan haye sheekh jaamac baa halkaa fadhiya sheekh jaamac nacam waa yahay magacaa jaamac ah inta ama uuna wax caqlile ahayn hadduu labadaa mid noqdo jawaamic baa la yidhaahdaa aljawaamicu baa la yidhahda sida masaajida maynaan jawaamic odhanin laakiin hadduu caqli leeyahay gabadhna ahayn jaamaca laguma keene waad iska daynaysaa waxaad odhanaysaa aniga kayga waxaa lagaga maarmay jamaca mudakarusalim aljaamacunu baa la yidhaahdaa waa baga way sheekh way igu soo taagnayd buu yidhi waa yaabanaa <laughs> waa si wanaagsan culima halkaa mubtadihii baynu ku qaadanay khabarka bal hadda aynu tacriifinna khabarkana khabar maxaa la yidhaahdaa waalkhabaru khabarku huwa lismu waa ismiga almarfuucu la rafciyo almusnadu ee la tiiriyo ilayhi mubtadaha loo tiiriyo ilayhi mubtadaha loo tiiriyo khabarka waxaynu nidhi bal sheekhu aa tacriifiya khabarka wuxuu idhi khabarku waa alsmu buu yidhi alsmu sheekha intaa yar waan ku khilaafsanahay alsmudaa uu yidhi miyuu inaga daayo waxaa ka fiicnaan lahayd inuu dhaha aljuz lmutimu lilfaa'ida sida maxamed ibnu maalik kitaabkiisa matnigaa markuu marayey uu qaatay aljuzu almutimu lilfaa'ida inuu idhaha maca mubtada'in ayaa oo laysa muktafiyan bimarfuucihi tacriifkaasaa ka fiicnaan lahaa kiisanan marno qusuur baa ku jira qusuur ayaa ku jira haddaan ku idhaha dad ii tilmaan oodi tidhaadi waa ragga ka warran dad ii tilmaan baan ku rag baad ii tilmaantay wixii rag lahaayo dumar kaga duwanaa ayaad ii sheegtay markaasee dadku ha waan wax tilmaamaha ale baad i haye ma dad baad ii sheegtay mise wax dadkan ku weydiiye ka yar baad ii sheegtay sheekhow khabar baan ka doonaynayo khabarku shan buu qaybsamaaye shanta qaybood mid ka miduu inoo sheegay afartii kelu halmaamay jumlooyinku dee ismi maaha jumla ismiya jumla ficliya toona labada jaariya majruur iyo darafkuna dee darafkuwaaba ismi baynu odhanayna jaariya majruurku murakab markuu ya dee xaraf iyo ismi isku tegay weeyi kolkaa waxyaabahaasi maadaamay ka yar baxsan yihiin intaa wuu halmaamay sheekhu uu iska ilaawo uu iskaga tegey wlkhabaru khabarku waa warka khabarku waa war huwa lismu waa ismi maxaa iga hadhay markaan alismu idhaahdo ficil iyo xarafoo khabar ma noqdaan ficil kelidiina khabar ma noqdo xaraf kelidiina khabar ma noqdo almarfuucu waana la rafciyaa maxaa iga hadhay markaan almarfuucu idhaahdo mansuub iyo majruur almusnadu waana la tiiriya ilayhi mubtada loo tiiriya ilayhi mubtada loo tiiriya maxaa iga hadhay markaan almusnad ilayhi idhaa mubtada loo tiiriya waa ismi marfuuc oo mubtada loo tiiri faacilkiibaa iga hadhay ilan mubtada looma tiirinaynin naa'ibu faacilkiibaa iga hadhay mubtadaha laftiisiibaa iga hadhay mubtadaha laftiisa ayaa loo tiirinayay dee cidna looma tiirinaynin naxwu qawlika waa kan tusaalayaashii bal haddaba tusaalayaasha ila eega labadii tacriif markuu dhammeeyey tusaalihii buu doonayaa inuu inoo tusaaleeyo zaydun qaa'imun ninka zayd la yidhaahdaa wuu taagan yahay wa zaydaani qaa'imaani labada zaydna way taagtaagan yihiin wa zayduuna qaa'imuuna zaydyada badanina way taagtaagan yihiin saddex jumlo ayuu sheekhu keenay saddexda jumlo faa'iido badana saddexdan tusaale iskama soo qaadanin uun wuxuu u soo qaatay wuxuu ku tusayaa mubtadaha markaa doonaysa iyo khabarka calaamatu rafcahoogu inuu saddex yahay baabkii icraabka sidaan kusoo dhiganay mubtadaa iyo khabarka saddex baa lagu rafciyaa mid ahaan lagu rafcinayaana waxay kale yihiin mubtadaha iyo khabarka saddexda lagu rafcinayaa saddexda lagu rafcinayaa mubtadaha iyo khabarka waxay kale yihiin kow mubtadaha mar damaa lagu rafciyaa waa tusaalaha koobaad iyo khabarka zaydun qaa'imun mubtadaha iyo khabarkaa maxaan ku rafciyey damo mubtadaha iyo khabarka mar alif baa lagu rafciyaa hadday musane noqdeen tusaalaha labaad eeg wazaydani waa mubtade maxaa lagu rafciyey mise nuunka hoos dhigan baabaan arkayna uu hoos dhigan yahaan idhahnaa wazaydani waa musano alifkaa lagu rafciyey qaa'imaanina waa khabarkiiyo maxaa lagu rafciyey alifkaa lagu rafciyey wazayduuna qaa'imuuna waa laba jamac mudakarusaalima maxaa lagu kala rafciyey wazayduuna waa jamac mudakarusaalim wowgaa lagu rafciyey qaa'imuunana sidoo kale waa jamac mudakarusaalima isna wowgaa lagu rafciyey labadaa jamac mudakarusaalimna wowgii baynu ku rafcinay waada socotaa baan u malaynaya haddaba waxaad ogaataa mubtadaha iyo khabarka mar dam lagu rafciyaa sida tusaalaha koobaad marna alif baa lagu rafciyaa sida tusaalaha labaad marna wow baa lagu rafciyaa sida tusaalaha saddexaad hal su-aalaananu isweydiinaya nimanka nuxaadda ah maxaa zayd uu ninkan zaydihi matalow ninkii naxwaha dejiyeyba tusaalahay soo qaataanba zaydunbay soo qaadanayaan zayd waxa ka sii daran qolada dhaxalkana haddaad eegtiin qolada dhaxalka soo arag haddaad aragtiin kutubta dhaxalka fiqiga laga qorayna iyaguna wataan balaaqaduna zaydka unba iyaguna wataan zaydka waan ka yaabanahay magacan zayda waa in la baadhaa magacan zayda talow maxay culimmadu ku arkeen waxaa la yidhi ummaddeenna waa ninka koobaad ee qur'aanka lagu sheegay waa ninka keliya ee qur'aanka lagu sheegay ummaddeenna magaciiga ummaddeenna marka la doonay xataa abibakar magaciisu qur'aanka kuma jiro abibakar sifadiisaa ku jirta id yaquulu lisaaxibihi buu ilaahay qur'aanka ku id yaquulu lisaaxibihi laakiin ummadeennan ilaahay qur'aanka ninkaasoo qura lagu sheegay maxaa la yidhi markaa ninkaa falamaa qadaa zaydun minhaa wataran culimmadii cilmiga sharxaysay waxay yidhaahdeen ku ilaahay qur'aanka ku soo qaatay annana annu kutubtayada ku soo qaadanno horta magaca halka ayay ka tix raaceenoo halkaasay kala soo baxeen qolada dhaxalkuna cilmi kalayba iyagu sheegeenoo waxay yidhaahdeen zayd zaidu maxay ahaan jirtay zaayidu maxay ahaan jirtay af carabiga zaaidu dee cadadka jumaliga laydha waa toddoba toddoba wey isaw maaha toddoba wey alfuruud almuqadara fi kitaab illahi sita markaynu nidhaahno xabad baa jirta ulusulbaaqi la yidhahdo toddoba ah zaa'idu waxay sheegaysaa bay halka inta suduska wax ku dhaxasha ma garanaysiin hantida intay lix u qaybisa qayb qaadata toddobay ahaayeenoo zaa'idaa sheegaysa bay yidhaahdeen dumarka dhaxal kale ahlu faradka ama taqaanin calaa dariiqati markaynu samayno ikhtisaarka waa todoba oo zaa'idana sheegaysa bay yidhaahdeen ya-da zaid ku jirta ee waxa wey ragga dhaxal kale ayaa cashara ah oo ya-daa sheegaysa bay yidhaahdeen daalka haddaad soo qaadato daalkan laftiisu wuxuu tilmaamayaa inta nus wax ku dhaxasho ee dumara nus inta wax ku dhaxasho ee dumara ee nus waxa wax ku dhaxla asal waa shan shanta nin baa zawj zawjkaa ku jira zawjka ka inta nus wax ku dhaxasho ee dumara afara dee afartii weeyaan bay yidhahdeen inta ulusaan wax ku dhaxasha ayaa afara dee daalkaa sheegaya yidhahdeen haddii laysku dhufta iyo haddii la kala jaray iyo haddii laysku geeyana waxa weye axkaamtii dhaxalka oo halkaa wada taagan ayay ka soo wada saareen qolada dhaxalkuna waxay magacaan annaga cilmi badan baa noogu jira bay saasay horta eh, zaydun qaa'imun loo yidhaha ninka zaydii wuu taagan yahay waxaad ogaataa inaad jumlada magacaaga hadaba ku bedelato ood maxay odhan karto muxamedun qaaimun waa inaad odhan karto ama caliyun qaaimun nin baa lagu yidhi caliyun qaaimun icraab cali baa la yidhio hadduu caliga halkaa hadduu zayd ooli lahaa bu yidhi waan icraabi garan lahaa halkaa cali yaallo caliyun qaaimun baa la yidhi caliga icraab markaa warnio halkaa cali yaallo hadduu zayd ooli lahaa buu yidhi waan icraabi lahaa muxuu u jeedaa ninkaasi maad garanaysaa wuxuu u jeedaa tusaalahan mooyaane wax kaleba ma samayn jirin tusaalaha kitaabka ku qoran haddaad dhaafi weydo oo nambarkan kuu qoran nambar lamida aad keenis odhan weydo koobi baad haysaayo inta halkan ku qoran baad koobiyeysay waxaa loo baahan yahay intan in la eg inaad keeni karto kitaabkan kitaab la eg inaad dejin kartaa lagaa doonaya cashirkaad dhigataba intaasoo cashiro ku garab lifaaqan waa inaad haysaa naxwu qawlika waa tusaalahaaga zaydun qaa'imuna tidhi mubtadihiisaw zayd maaha waxaan ogaanay mubtaduhu waa macrifo mubtaduhu waa macrifo waa zayd lama odhan karo halkaa nakiro lama keeni karo oo lama odhan karo maxay rajulun qaaimun waa mamnuuc ama imraatun qaaimun waa mamnuuc ama waladun qaaimun waa mamnuuc af carabiga waladun qaaimun ma jiro wax jiro maaha waayo mubtadu waa inuu macrifo yahay hadduu nakiro noqdona nakiro musawiq sidata waa zaydun qaaimun mubtadu waa inuu macrifo yahay khabarkii mee khabarku waa qaa'im waa nakiro isagoo alma watee ma arkaysaa khabarkana inta badan al looma ogola khabarkuna waa nakiro mubtaduhuna waa macrifo zaydun qaa'imun markaan idhaha waa inuu mubtaduhuna macrifo yahay wax la garanayo khabarkuna nakiro yahay waxaan la garanaynin talow xikmadda ku jirtaa waa maxay waxa ku jira culimo xikmadda halkaa ku jirtaa waxay noqonaysaa zaydun qaa'imun marka laga warbixinayo waxaa la idhi mubtaduhu waa laga sheekeeyo waa shayga aad ka warramaysid waxaadan garanayn miyaad ka warrantaa horta waxaadan garanayn ma ka warrami kartaa haddaan maanta ku idhaahdo iiga warran hargeyse iiga warran adoon aragba ma ka warrami kartaa oon garanayninba maya mubtadu waxa macrifo looga dhigay waa ka laga sheekaynaye inaad garanaysaa dee shardiga khabarka waxa nakiro looga dhigay ma xasuusan khabarka khabarku waa war qofka ad u warantaa maxaad uga warantaa ma wuxuu garanayo mise wuxuuna garanayn qofka markaad u sheekaynayso maxaad uga sheekaysaa wuxuuna garanayn mise wuxuu garanayo wuxuuna garanayn baad uga sheekaysaa waayo hadduu garanayo dee wakhtiba lumin maysida waad iska dhaafaysaa kolka khabarka waxa nakiro looga dhigay waa warkii loo sheegay qofka oo warkani wuxuuna garanayn waa inuu yahay mubtadahana waxaa macrifo looga dhigay waa kii laga warbixinaye laga warramayey wax la garanayo waa inuu yahay xaakimku mas'alada ma xukumi karo haduuna mas'alada garan marka hore eg waa qaacide macaalfalsafa'a weeye macalqudaada qusayse weeye ninka xaakimka maxkamadda fadhiya xukun ma fulin karo mas'alo hadduuna iyada horta garanin horta bal mas'aladani kiiskani siduu u dhacay horta faham markaad fahamtay kadib baad odhan kartaa waxbaan xukumaya laakiin adoon fahmin wax alla wuxuu xukunkaasi noqonayo ilahay umbaa og waxaa kaloon ognahay halkaa zaydun qaa'imun tusaalaha axkaam ah, kala soo baxnay odhanaysa inuu mubtaduhuna macrifo yahay khabarkuna nakiro yahay wax kalaan kala soo baxaynaa tusaalahan zaydun qaa'imun waxaan kala soo baxaynaa mubtadiya khabarku waa inay lab isla yihiin waa inay lab zaydun sow lab maaha qaa'imunna waa labun ma odhan karo zaydun qaa'imatun eg zaydun qaa'imatun maa laiga dhegaysan haddaan idhaahdo ma jirto zaydun qaa'imatun waa mubtadiya khabarku inay lab isla yihiin ama dhadig isla yihiin haddaan faatimatu idhaahda qaa'imkii waa inan taa ku daraa oon maxay idhahdaa faatimatu hee qaa'imatun hadduu nin yahayna waa inaan ta'dii ka daaya oon la socdaa markaa muxammadun jaalisun baan odhan laakiin muxammadun jaalisatun odhan maayo dee waa inay lab isla yihiin ama dhadig isla yihiin welibana tusaale saddexaad eh, xukun saddexaad baan haddana kala soo baxaynaa tusaalahan zaydun qaa'imun xukun saddexaad baan ka faa'iidaysanaynaa waxa weeye xukunka saddexaad waa inay mufrad isla lama ogola zaydun qaa'imaani intaan mid mufrad ka dhigo inaan mid musane ka dhiga lama ogola waa inay mufrad isla noqdaan sida tusaalaha koobaad ama musane isla noqdaan sida tusaalaha labaad ee azaydaani qaa'imaanaya ama jamacay isla yihiin imise xukun baan tusaalayaasha ka soo qaadanay koo waa inuu midi macrifo yahay baynu midna nakiro yahay laba waa inay labnimada isku waafaqaan ama dhadignimada isku waafaqaan baynu nidhi saddex waa inay mufradnimo isku waafaqaan ama musananimo isku waafaqaan ama jamacnimo isku waafaqaanba sow saddex xukun ma aha xagga icraabtana waxaynu nidhi saddex icraabood baan ka faa'iidaysanaynaa oo mubtadiya khabarka la icraabo waa in damo lagu rafciyaa ama alif lagu rafciyaa ama wow lagu rafciyaa wahaakada aqsaamtii mubtadaha ayaan gelaynaa wlmubtada'u mubtaduhu qismaani waa laba qaybood mubtaduhu labuu u qaybsamaya daahirun waa wa mudmarun iyo damiir walmubtada'u mubtaduhu qismaani waa laba qaybood daahirun waa daahir wa mudmarun iyo damiir mubtadaha waxaa loo yaqaanaa laba u qaybsamayaayo waa mubtade ismi daahira ah iyo mubtade damiira sheekha waxaynu leenahay sidii kuwii hore aynu soo nidhi xabad buu halkaa ka tegey xabadu ka tegay sheega culimo xabadu ka tegey sheega waa ismigii mubhamka ahaa buu ka tegey inuu saddex ka dhigay ahayd uu yidhaahdo waa daahir iyo mudmar iyo mubham haddaba waxaad ogaatiin ismiga daahirkii imisu u qaybsamayey sidaynu ogeyn ismiga daahirkii imisu u qaybsamayey culima sideed buu u qaybsamayey damiirkana sida aan garanayno waa labiyo toban waayo afar iyo labaatanka fii maxalli rafcin la odhan jiray labiyo tobanka munfasilka ee kitaabku keenayo qurun weeye sideed iyo labiyo toban iskugu keengeeya imisay noqonaysaa sow labaatan ma ismiga mubhamka ah isaga ismuishaariya ismi mawsuul haddaad labadaa nambaroo qura ka soo qaadata waad heli kartaa ismuishaariya ismi mawsuul haddaad kala saarsaarta dee ismuishaaruhu boqoliyo labaatan buu ahaa ismi mawsuulna labiyo toban buu ahaa kolkaa haynagu kala qaadqaadinbe ilan weli maynaan arag kitaabkeennan kumaynaan arage ismu ishaare oo haadaa ah, iyo ismi mawsuul oo alladii ah, iyaguna mubtaday noqon karaan labadaa iigu gee markaa ismiga masderka muawalkaa ah, masderka muawalkaa ah. adawaatulmasderka shan baynu isku ogay kitaabkeenii kale saan kusoo dhiganay saddex qura unbaa mubtade noqon jiray saddex qura maada iyo anta iyo annada saddexdaasoo masder muawala ilaynlowdana waxaynu nidhi waa fii maxalli nasbin masderkeegu waa mansuub e, kaydana waxaynu nidhi waa majruur baynu masderkeega isku ogeyn saddexu siigee markaa ismigii waa shan iyo labaatan shan iyo labaatan ismi e, shan iyo labaatan ayuu mubtaduhu u qaybsami karaya markaa qaybaha mubtada haddii lasoo koobo mubtadaha markaad soo koobto waa shan iyo labaatan qaybood walmubtada'u mubtadihii qismaani waa laba qaybood mubtadihii waa laba qaybood sheekheenna waa lagu qabsaday halkan walmubtada'u qismaani waa khalad baa la yidhi walbal arday hoos u yareega walmubtada'u qismaani sheekha waa lagu qabsa laguma farxo marka lagu leey waxaasi waa khalad ma ka heshaa waxaasi waa khalada ah? xanuun baa jira wallaahi hadda xanuun baa jira qofka waxaasi waa khalad haddaad ku faraxdo waa xanuun ba jira qalbigaaga dhakhtar baad u baahanta dib ugu noqo laguma farxo waxaasi waa khalad waa nooc naqdiya naqdiga haddii maskaxda qaybta naqdiguni hadday ku shaqayso qaybta waa khalad idhaahdaa uni hadday ku shaqayso waa khatar weeyaan waxbaa jira waxaa loo baahan yahay ha ku farxin marka lagu leey waxaasi waa khalad ardaydana marka koobaad waa laga ilaaliyaa ogaada usluubka waxbarasho waa ka reeban yahay ardaygu markuu bilow yahay in waxaasi waa sax iyo waxaasi waa khalad lagu bilaabo bilowga hore eeg waxaas totali waa laga ilaaliya ardaygu markuu adkaado ardaygu ma adkaaday markuu adkaado ayaa loo bilaabaa oo la eegaa masaa'ilka oo naqdiga loo bilaabaa laakiin ardaygu intuuna adkaanin cilmigoo dhan shaki buu gelinaya marka dambe wax alla wixii la weydiiya waa haystaa haystaaubu odhan nin wadaadaa beri fahmay nin wadaada ayaa beri fahmayo su-aal alla su-aasha loo keenay sheekh hebelun baa la odhan jiray su-aashaa ka waran markaasuu odhan jiray fiiha fiiha qowlaan laba qowl baa ku jira culimmadu laba iskugu khilaafeen nin baa fikiray markaasuu yidhi wallahi niyow sheekh wax waa laysku haystaada inuu kaga jawaabayo malaa waxbaa ku jira markaasuu yidhi sheekh ilaahay ka warran buu yidhi kolkaa isagoon iska eegin oon eegin su-aasha la weydiiyey siday tahay unbu su-aalnimadii uga jawaabi jira unbu yidhi waa laysku haystaa <laughs> aamilaahiwaa <laughs> ah, khatar eeg masaa'ilka kolkaa sheekha halkan waa lagu qabsaday qaacidada loogu qabsaday waynu gaadhnay sababta aan idinku sheegayaa waa qaacido aynu gaadhnay wey waxaynu hadda isku soo ogeyn markii dhawaydan tusaalaha ka warbixinaynay waxaynu nidhi maxay mubtadiya khabarku waa inay maxay isla noqdaan baynu nidhi ama mufrad ha isla noqdaan sida zaydun qaa'imun ama musanne ha isla noqdaan sida azaydaani qaa'imaani ama jamac ha isla noqdaan sida azayduna qaa'imuna halkan haddaba maxaynu aragnaa wlmubtadau qismaani markaynu nidhaa mubtadihii mee ilan waa mubtadiya khabarku wanibe awey mubtadihii markaan walmubtadau qismaan nidhaa almubtadau waa mubtada awey khabarkiina qismaani baa khabarkii ah warsawka qismaanida khabarkiina musanna'a almubtada'uda mubtadiina mufrada walmubtada'aani qismaani in la soo yidhaha sawma ahayn sida azaydaani qaa'imaani oo kale saasoo kaley ahayd saxdu sheekha waa lagu qabsaday oo waxaa la yidhi sheekha muxuu halkan u jeedaa waxaa lagu daweeyey afar jawaabood adiga mid ka midaan kuu sheegaya mubtaduhu hadduu aljinsiye a wato al aljinsiya asha layidha hadduu wato asha jinsiyadiihi mufradkay jamac ka dhigtaa jamac baa loo macnayn karaa walmubtadau asha ku jirta ayaa jinsiye ah kol hadday ashaasi jinsiye tahay ereygan almubtadauhi wuxuu iska noqon karaa wax musanihii uu soo hoosgelayo oo jamicii xataa uu soo hoosgelayo ayay iska noqon kartaa saw lidakari milu xadi lunhayayn lama odhan lidakari lidakari sow mufrad maaha lidakari waa mufrad mufradkaa maxaa looga jeedaa kumuu ahaa mufradkaasi dee waa nin un markaad tidhaahdo kumuu ahaa war lidakari ashani waa jinsiya oo laboo dhan baa looga jeedaa wax kaste oo lab ah ayaa lagu leeyahay waa milu xadi lunsayayn jinsi baa looga jeedaa jinsigii labka wlmubtada'u mubtaduhu qismaani waa laba qaybood daahirun mid daahira iyo wa mudmarun mid damiira mubtaduhu labadaasoo u qaybsamaya daahir iyo damiir fa daahiruka daahirki ihi maa taqadama waa ka uu hormaray dikruhu sheegiisu mubtadaha daahirki ihi waa keebaynu nidhi waa ka xagga hore lagu soo maray oo xaggee hore talo lagu soo maray saddexdii tusaale ee marka dhowayd aynu sheegaynay buu u jeedaa saddex tusaale ayaynu soo marnay markii dhoweyd maxay ahayn saddexda tusaale zaydun qaa'imun azaydaani qaa'imaani azayduuna qaa'imun saddexda mubtade daahir faaahiru mubtadaha daahirkiihi maa taqadama dikruhu waa kii aan xagga hore ku soo marnay wlmudmaru mubtadaha damiirkiihina ina cashara waa labiyo toban mubtadaha haddaan damiir ka dhigno waa labiyo toban wahiya labiyo tobankaasi ana wey ana waa mubtade bal mubtade kumaan ka dhigaya ana anu waan taaganahay dhe ana qaa'imun eeg nin iyo gabadh ana waa la isticmaalaa laakiin waxaa lagu kala gartaa khabarka dambe ana qaa'imun nin baa tahay markaa haddaad ana qaa'imatun baad odhan qaa'imkii markaa ta ku daraysaa wanaxnu haye wanaxnu qaa'imuuna annagu waanu taagtaagannahay wanaxnu qaa'imuuna naxnuda rag iyo dumar baa wada leh haddaad dumar tihiin maxaad odhanaysaa wanaxnu hee wanaxnu qaa'imuuna mise wanaxnu qaa'imaatun wanaxnu qaa'imaatun baad odhanaysaa wa anta haye wa anta qaa'imun adigu waa taagantahay tahay wa anti haye wa anti qaa'imatun inanay adna waa taagan tahay antumaa rag iyo dumarkaa wadale labada ragga iyo labada dumarkaa sidaa darteedoo antumaa maadaamoo la wada leeyahay khabarka dambe ayaa kala saaraya maxaan idhaha antumaa labadiinnani qaa'imaani waa taagtaagan tihiin ama antumaa labadiinnan dumarki ihi qaa'imataani taabaan ku daraya qaa'imaani iyo qaa'imataani bay kala yihiin wa antum idinku ragow wa antum idinku ragow waa taagtaagan wa antunna idinka dumarow eg iyo ta baan ku daraya qaa'imaatun waa taagtaagantihiin wa huwa kii maqnaa qaa'imun wuu taagan yahay wahiya tii maqnayd qaa'imatun way taagan tahay wahumaada waa la wada leeyahy ragna way noqon karaan dumarna way noqon karaan humaada waa labae e. labadaasi ragna way noqonayaan dumarna way noqonayaan hadday rag yihiin maxaan idhaha wahumaa labadii nin qaa'imaani way taagan yihiin wahumaadu hadday dumar yihiinna maxaan idhaha wahumaa labadii dumarka ahaa qaa'imataani way taagan yihiin wahum raggii faraha badnaa qaa'imuuna way taagan yihiin wahunna dumarkii faraha badnaana qaa'imaatun way taagtaagan yihiin naxwu qawlika isagaa tusaale labuu soo qaadanaya naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale ana qaa'imun anugu waan taaganahay yaa mubtada ana qaa'imun markaan idhaa anabaa mubtada yaana khabara qaa'imun wa naxnu qaa'imuuna annaguna waanu taagtaagannahay yaa mubtadaa naxnuda yaana khabara qaa'imuna naxnudan hadda ma rag baa isticmaalaya mise dumar maxaan ku garanay inay rag tahay qaa'imuunadan jamaca ah hadday dumar noqon lahayd alif iyo ta ku dhammaan lahayd oo maxaa la odhan lahaa wanaxnu hee wanaxnu qaa'imaatun wamaa ashbaha daalika iyo kaa waxa shabaha aynu sheegnay waxa shabahaana waa la mid talow maxaa shabahaa maad fahamteen wamaa ashbaha daalikada lafteedaa tira ah tirada halkaa ku qarsoon waa imisa waa toban labiyo tobankii imisuu tusaaleeyey labiyo tobankii horta imisuu tusaaleeyey ana qaa'imun iyo naxnu qaa'imuuna imisaa dhiman markaa labiyo tobankii tobanka dhiman ayuu wamaa ashbaha daalika ku yidhi wamaa ashbaha daalika waa tobankii soo hadhay ayaa halkaa laguugu dhaafaye aduu ku soo darso waynu ku darsanaye khabarku imisuu u qaybsamaa khabarku dhinacna labuu uga qaybsamaa dhinacna shan buu u qaybsamaa shanta qaybood ee khabarka bal hadda ila eg walkhabaru khabarkuna qismaani waa laba qaybood sheekha halkanna waa lagu qabsadoo waxaa la yidhi walkhabaruna waa mufrad qismaanina waa waa musanne sidii asha alkhabaru ku jirtaa ay jinsiye u noqonaysay bicadami almudaabaqati bayna almubtada'i walkhabar maca wujuubiha وأجيب بأن في الكلام حدفا إما قبل الخبر فيقدر مفردا والخبر ذو قسمين وإما قبل المبتدا فيقدر مصنا ونوع qismaani uma xudifa almudaafu wauqiima almudaafu ilayhi maqaamahu fairtafaca biirtifaacihi kama qaala bnu maliki fi lkhulaasa wma yeli lmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi ida ma xudifa ow biana aljinsiya wma curifa biljinsiyatii yufiidu lcumuum ow biana alcadada بأن العدد أو بأن العدد في قوة مفرد فعلى كلا تقادير فالمطابقة حاصلة معنى وإن كانت مفقودة في اللفظ فارتفع الاعتراض sheekha sheekhalkiibuu ictiraadkii kaga kacay waad aragtiin jawaabaha aynu akhrinay waa inta meelood ee sheekha lagu difaacayo waan ku maqashiinayaa hadda kuma weydiin doono adiga laakiin waxaan ku tusayaa sidaan kaga jawaabi doonaa nooca ay u egaan doonto insha allah walkhabaru khabarku qismaani waa laba qaybood hadda halkaa yaa mubtada yaana khabara walkhabaru qismaani markaan idhaa yaa mubtadaa halkaa walkhabaru qismaani markaan idhaa walkhabaru baa mubtada'a eegeeg hamoodina khabarku inuu khabarun yahay arday waxaan idinka digayaa marka maxamed oo faacilo aan idiin keeno hamoodina af carabiga weligii inuu faacilun yahay ha ku dhegiinun maxamed weligii waa faacilun haysodhan war kolba halkuu dhaco eeg mar faacil buu noqon mar mubtaduu noqon ereygan khabarihi waa khabarun haysodhan nin weligaah hadda waa mubtada halkeennan uu ku qoran yahay walkhabaru qismaani eegeeg wlkhabaru qismaani alkhabaru hadda halkeenan muxuu ugu jiraa maxaynimo ayuu ugu jiraa walkhabaru markaan idhaahdo mubtadanimu ugu jiraa ila waa ismi marfuuc oo caarin can alcawaamil allafdiya ah mubtadanimu hadda halkan ugu jira qismaanina khabarnimay ugu jirtaa wlkhabaru khabarku qismaani waa laba qaybood mufradun waa mid mufrada wa hayru mufradin iyo mid mufrad hayrkiiya falmufradu mufradkii waa naxwu zaydun qaa'imun zayduu taagan yahay qaa'imun taasa hadda mufrada culima mufrad ah. waxaa looga jeedaa ismigii daahirka ahaayoo dhan ismigii daahirka ahaayoo dhan baa mufrada ah. ismiga daahirka imisuu ahaa sideedii baa mufrad loo yaqaanaa musanihii waa mufrad jamcu tagsiirkii waa mufrad jamcii mudakaru saalim waa mufrad dhammaan wixii aynu jamcii muanasu saalim waa mufrad ismiga daahirka a ah sideediisii ayaa culima horta mufrad loo yaqaanaayo taa ogow almufrad markaynu doonayno waa sideeda ah falmufradu mufradku naxwu zaydun qaa'imun oo kale weeye wa hayrulmufradi mufradka hayrkiina arbacatu ashyaa waa afar shay hayrulmufrad markaynu khabarka odhanayno afar shay baa hayrulmufrad islaah afartaasi waa maxay aljaaru waalmajruur waa jaar iyo majruur khabar bay dhacaan eegeeg magacayganaan isticmaaliy oo mubtada ah markaasaan khabarka mufrad ka dhigi qaaimun haddana magacaygan oo mubtada aan isticmaalayo khabarkan jaariya majruur ka dhigi muxamadun fi lmasjid yaa mubtadaha muxamadun fi lmasjid markaan idhaa mubtadu waa kee muxamadun fi lmasjid waa muxamadun yaana khabara muxamadun fi lmasjid markaan idhaa jaar iyo majruurka fi lmasjid jaar iyo majruurkaasaa khabarah wadarfu waa darafkii daraf baa haddana khabar noqonaya maxaan idhaahdaa muxamadun eeg amaama almasjid muxamadun amaama almasjid yaa mubtadaah muxamedun yaana khabara amaamadana khabar ah afar qowl baa ku jira ereyga khabarkae saxda ah laakiin hadda adigu iska qaada inay amaama khabar tahay maadaama afar madhab ku jiro madaahibta mar qura ma wada sheegi karno waa inaan kitaabba in yar ugu talagalnaa ilayn ardayga waxaa la yidhaahdaa marka uu bilowga yahay waa ilmo yaroo dhashay oo kale ilmaha dhashay aabbihiia wuu jecelyaho waynu ognahay hadduu yidhaha hilibgeel baan ku qadaysiin ka waran maalinta koobaadoo ilmihii u dhasho ya eeg wuu jecel yahay laakiin hadduu hilibgeel siiyo maalintaa koobaad dee wuu ka dhimanaya mayna caynka ahayn kolka waxaa laeg eg waa in aqoonta eeg waa inaan ogaanaa siday u kala horayso hadda waxaynu u qaadanay darafku inuu isagu khabar yahay waa hal qowl afarta qowl ee ku jira mid ka mida weeyi waa muxamadun amaama almasjid waalficlu ficilka oo maca faacilihi faacilkiisa la socda ficil faacilkiisa wata isna khabar buu noqdaa ficil faacilkiisa wata maxaa loo jeedaa waxa weeye waa jumla ficiliya oo intaan mubtade sheego ayaan ficiliyo faacil ka dambaysiini maxaan idhahdaa markaa muxamadun dahaba ibnuhu baan odhanaya muxamadun waa mubtade dahaba ibnuhu oo ficil iyo faacil ah jumladaa ficliyada ah ayaa fii maxalli rafcin ah oo khabarkii mubtada ah noqonaysa hadaba sheekha waxaynu halkan in yar ku yar haysanaa walficlu maa faacilihi markuu yidhi waxa ka fiicnayd walficlu maa marfuucihi baa ka fiicnaa waayo waxa laga yaabaa mubtade markaan sheego inaan ficil iyo naa'ibu faacil ka dambaysiiyo oo idhaa muxamedun duriba waladuhu muxamedun maxamed hee